wixii walaal uu ka mudna ama kaga aadanabaa la yska rabaa wa qaala tacaala ilahi wuxuu ihi ikhbaaran can nuux isagoo nebiyullaahi nuux ka warramaya sala allahu calayh wasalam uballigukum risaalaati rabbii idin gaadhsiinayaa fariimihii iyo dhambaalladii ilaahay daacadna waa idin aan ahayoo waxaa weeye si daacada oo hufan baan wax walba idin gaadhsiinayaa waa idin khayr miiraya wa can huudin nabiyulaahi huuda rabbi wuxuu ka yidhi subxaanahu wa tacaala markuu ka warramahayo wa ana lakum naasixun amiin waxaana idin ahay daacad baan idin ahay idin naseexeeye idin khayr miiraya sida khayrka adduuniya mid aakhara uu ku jiraa idiin sheegayaa amiinun weliba aaminon wax uu khaaimhayo wuxuu qarinaya midna uusan jirin wa ama alaxaadiiu fi lbaab walidalika annasiixa waxay yidhahdeen culummadu eray la macnaa ama nuxurkeeda iyo waxay xambaarsantaho macaani a kara ma jiro laa yuujad eray umuraadifa ama la macnaa nasiixadu nasiixadu marka waxay noqotay shay walba sida ugu wanaagsan inaad u qabato shay walba waajib walbo ku saaran mas-uuliyad ku saaran sida ugu hufan ee ugu daacadsan naftaada khayrka diinta kitaabka alle iyo rasuulka wax walba inaad sida ugu wanaagsan oola timaadaan nasiixa la yidhaahda wa ama alaxaadiiu axaadiidta ku timid baabka nasiixada faalawalu ka u horeeya waxaa weeye can abi ruqayata tamiim ibni aws addaariy radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sala اllahu calayh wali wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi addiinu diintu annasiixatu waa daacadnimo waa hufnaan qulnaa waxaa nabi allow liman yay nasiixa u tahay qaala nabigu wuxuu uhi lilaahi u tahay walikitaabihi kitaabkiisibay u tahay walirasuulihi rasuulkiisibay u tahay waliammati lmuslimiina muslimiinta hogaanadooday diintu nasiixaya daacad u tahay wa caammatihim iyo bulshada iyo racyadda muslimiinta rawaahu muslim muslim baa diintu allay nasiixa u tahay waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa lagaa doonayaa weeye inaad sifaadkiisa iyo asmaadiisa sida ugu haboon aad u barato sida ugu haboonna aad u aaminto u dhaqangeliso u xuskato u ictiqaadiso ood iska ilaaliso tashbiiha iyo tamhiilka taxriifka tactiilka waxaasoo dhan bannaanka aad ka marto ism ilaahay aadan dafirin sife ilaahay aadan diidin aadan makhluuqaadka ku shabihin xaq ilaahay aadan axad kale la wadaajinin sida ugu wanaagsan ee alla loo rumeeyo waa inaad u rumayso walikitaabi kitaabka rabbi in la rumeeyo oo la raacay yay nasiixadu keenaysa inaad gargowdho ama wax kale la sinto ama awaamirtiisa aad ka tagto ama aad ku tumato wuxuu kaa reebay nasiixa la'aan wey waa khiyaanihi hishi waa hishi aad naftaada dhagartay sidoo kale rasuulkun waxaa laga rabaa altasdiiq waliimaanu bihi uma almutaabaca lah in la raaco oo asaga la dabagalo oon dariiq loo leexanin walamat lmuslimiina muslimiinta aimmadooda iyo hogaanadoodna sidoo kale diintu naseexay u tahayo inaad khayrka u sheegto xumaha ka reebto maqasho adeecdo u hoggaansato awaamirtooda waxaan macsiya ka ahayn wixii khayraad ogtaha aad u sheegto wix xumayd ogtaha aad ka reebto aadan munaafaqaynin daacad aad u ahaataa la doonaya wa caammatin bulshada intooda kalena saasaa loo yidhi ayada laanti lama soce walicaamatihim lama dhig inta hore laanba la soo waday lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliammati اlmuslimiin walicaamatihim lama dhig maxaa yeelay ninkii boqorada iyo mas-uuliintii siyaasiyiinta u noqda daacad u noqda oo markay khaldamaanna yac yidhaahda markay saxan ku taageera aan laba aflaynin oo noqonin wejicaabud oo noqonin laba afle laba wejiile aan noqoninoo daacad noqda caamaha dambaabil awlaa wey mas-uuliinta la yaqaanaa in xoogow laga inalaabo idaa akalat اlbuطuun istaxyat اlcuyuun af waxayna xishoo af wax cunay xishoobay somaaliu yidhaahdaan marka haddii ninkaani u noqda nin daacad oo mas-uulkiiba runta u sheegaya oon mudahanaynaynin mas-uulkii khayrka u sheegaya xumaha ka reebaya wixiisan ku raacaya wixii xun ku diidaya bulshadii inteeda kale waa ka sii fiican yahay meesha lagu aafo waaba xukaamta saasaa marka loo yidhi wa caammatin tabc looga dhigay walia'immatin loo raacay rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyay aلثaani xadiidka labaad can jabir bni cabdillaahi اlbajali qaala saxaabiga wuxuu uhi baayactu rasuul allah rasuulka ilahi baan cahdi kula galay calaa iqaami الsalaa salaadda inaan ogoon toosiyo oon tukado oonan ku ciyaarin awqaaddeeda iyo arkaanteeda iyo shuruudda iyo aadaabteeda wa itaa'i الzakaati zakada inaan baxshaan nabiga axad iyo baaca kula galay iyo wanusxi in loo nasaxo daacad loo noqdo likulli muslimin ruux kastoo muslim ah axad kastoo muslim ah jariir bn cabdillahi albajali u dambaysay soo islaamay buu ahaa sanadka tobnaad hijradu soo islaamay nin mas ogaas oo qiimo badanoo nabigu jecelyahay buu ahaa mar wuxuu odhan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sanad iyo aan la noolaa weligay ima arag ilaa tabasama lii markuu aan ku soo baxo nabigu waa ii qosli jiray waa ii muusoon jiray wuxuuna odhan jiray foodada waxaa ku taalla gacan malag baa ku taala meeshuu nabigu u yidhi khawaarij ninkii ay ka asaasantay fooddiisa waxaa ku taalla bar madow oo shaytaan iyo ibliis ay ku dhufteen in aad qiimo badan buu ahaa islaam ku cusbaabu nabigu acmaal waaweyn u dhiibay asnaam ummadda dhibi jirta ninkii ummadda oga raaxeeyey buu ahaa yaman ninkii loo diray buu ahaa qabaa'il mutamaridiin ah oo kafara ah soo kala gaabshin qiimo badan buu ahaa nabiga marka beeca goonuu la galay waxaad arkaysaa walba meeshuu ku tilmaaman yahay hawl khusaysu nabigu kula ballamaya calayhi salaat wasalaam dadkaada waa inaad kala taqaano rasuulka ilah kula ballamay salaadoo la ogo sakadoo la bixiyo inti kale awey salaad iyo zaka ninkii meel saara soon iyo xaj ku luqluqan mahayo wey maxaa yeelay arkaanul islaamkii saddexda u waaweynayd ayaa laga bilaabay inti kale waa tabac saasa looga gaabsan wa nusci likulli muslimi ruux kastoo muslim inaan u khayr miiro oo sida asaga dantiisu ay ku jirto aakhriyo adduun ba aan u maro doonto aniga dhibba ha igu ahaatee qise cajiib uu leeyahay hawsha uu ku fuliyey saxaabigan jabni cabdillahi albajari muttafaqun calayh qise ariifaa jirta oo marka maalmaha ka mida ayuu nin asaga gacanyarihiisa ayuu wuxuu lacagtan qaado iisoo iibi aras faras iisoo iibi ninkii gacanyarihiisa nin xariifoo suuqa yaqaanoo gorgorada ku fiican buu ahaaye faras aad u qiimo badan buu wuxuu ku keenay oo dirham oo dirham buu faras qiimo badan ku keenay ninkii faraska iska lahaa iyo faraska wada socda ayaa gurigii jiriir la keenay faraskiibu saa u fiiri jariir nabi maxamed wuxuu beeca kula galay wa nusxi likulli muslimin markaasuu i maadaa iskale faraskaha meeqaad ninka ku heshiisan saddex dirham faraska iga qabsee saddexdeed boqoloo dirhamisi waa la taagan yahay intaasuuba raalli ku yahay ninka faraska iska laha oo lagu soo heshiiyey saxaabigu wuxuu yidhi addoonkii ilaahayow faraskaadu intaa waa ka qiimo badan yahay faraskaadu saddex dirham wuu ka qiimo badan yahay ooma dhigmo afar boqol ma iga siin haabuu dh raalli baan ku hay saddex babaan ogolaaye afar boqol maxaabad waaba yaaba heli kara xaggu hadda ka istaaga wuxuu idhi faraskaadu afar ka qiimo badan yahay suuqa haddii la geeyo shan iyo ka badan buu gelayaa ninkana gorgoradu kugu baabiiyey adugu inaad laga yaabaa shan boqol ma iga siin haabuu idhi su uu waday u lahaa waa ka badan yahay lix toddobo sideed boqoloo dirham buu ka siiyey sideed boqol oo dirham buu u tiriyey wuxuu hi qaado intaasuu farakaada u dhigma marka aan la kala faa'iidaysanayn addoonkii baayaba wuxuu niyo weligay ruux kula maba arage warkaani muxuu ahaa baayactu rasuul lah sal lay an ansaxa likulli muslimin haddaanan maanta sideeddaa boqoloo dirham aanan faraska kaa siinin waxaan khaa'imay axdigii nabi maxamed alayh salaatu wasalaam innagu waxaa weeye war dabaal ah oon suuqa aqoonin baan maanta helayo gaadhigii anta malyan ahaa hee waxaan ku helay malyan an kun saaca bisaaca shahad shubi waad marqaami jirina wuxuu taagan yahay faraskaada intaa waa ka qiimo badan yahay annusxu likulli nus wuxuu keenaya ruuxa muslimka ah inaad u khayr miito si walba oy dantiisu ku jirto oon dembi ahayn aad u yeesho adugu dhibbaa kugu ahaatee inagu miyaynu yeeli karaa alla kala faa'idayso dacu nnaasa yarsuq ullahu bacdahum min bacdin baad leedi idinku asxaabinaysa laakiin hada huwa nusxu likulli muslimin halkaas jariir qisadaasuu leeyahy oo la yaqaanuu nabi maxamed uu faraskii uu saddex boqoloo dirham ninkii holaa u ogolaa maxaa fuushay lama raab wax ka badan shan boqol oo dirham buu isa saaray asagoo ka baqaya inuu cahdiga nebi maxamed jabiyo calayhi salaatu wasalaam dhaqankaasay u lahaayeen saxaabadu kulligoodba dhaqankaasay lahaayeen qisadii waaila iyo hasha kala qabsato waad garanaysa marka waxaa weeye hawshaasi waa diintu waa diintu waa khayaanada la wada iyo hishiga waa in laga digo saa darteed nabig alayh salaam suuqa markaad tagtaan ninka aad aragtaan asagoo badeeca ceeble iibinayo aan qarinaya waa inaad sheegtaan baayacaa loo naseexayn mushtarina waa loo sheegi ninka baayacee badeeca ceeble iibinaya waxaa waajibkuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ceebta caddeeyo oo u yidhaahdo bismi illaahi araxmaan raxiim waa caano badan tahay waa tuuga sidii macalli aadan waa ri badan laakiin waa tuugo waa manooyo reeraha masigaday wadheen bay cuni raashinkii la karsaday qaboobi afka la geli waa imtixaan hadda goor baa idinka she odayga reer elbert qisiis garanaysa suuqan hadda hadday daacadnimo jirto intaad ertu ku kallahdaan baad dhihi lahayn kan waa jiniis waa feeg kanna waxaa wehiye waa edabdarro kan waa la soo xaday kana orjina iibsada afaaraha dadkaad geli lahaydeen waa haday jirto daacadnimo iyo diin islaam ka iibinaya xaaraan bay ku tahay inuu iibiyo shay ceeb leh asagoon caddaynin xalaal iftiin baa la qashaa runtaa laysu sheegaa kii badeecada iska laha hadduu qariyo ceebta badeecadiisii maxaa muslimiinta waajibku ah og ceebta iyadaa inay sheegaan baa waajib ku ah asagiina ma sheegayo ummadda wax ceeb luu ka gadahayaa idinkuna ma sheegaysano waxaad leedihiin afaraha dadka lama galo suqxumo joogga e, jooji reebaadnimada jooji dadka afaarahooda ka bax hishiga unbay ku socotaa marka suuqiinna way gubanhayaan dhibaata ka dhici wax idinka socon ma jiro abaaraha laydinku sii dayn amni daraa iman wax walba inuu iftiin waa inuu runta la isu sheego idan anusx waa maxay waa daacadnimo in xaqa daad loo ahaado in diinta daacad loo ahaado in shacabka daacad loo ahaado mas-uuliyaadkada naftaada waxa uu danka waa inaad u ahaato dhibba ku ahaadee aali xadiidka saddexaad can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaala nabigu wuxuu laa yu'minu axadukum midkiin rumayn maayo ilaahay kaamil ah xataa yuxiba liakhiihi ilaa uu walaalkii la jeclaado min alkhayri khayrka xaggiisa riwaayada nasaa'i baa caddaysay maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay midkiin dhaba laga heli maayo ama iimaan buuxoo dhammaystiran laga heli maayo calaa ra'yi اljumhuur wahuwa sawaab iimaan dhammaystiran oo buuxa midkiin laga heli maayo ilaa uu la jeclaada khayr walba uu naftiisa la jecel yahay annagoo baan kala qarsanaynaba inaad ragga dhaaftaad rabtaa khayrka waad ka qarsan uba sheegi mayso waa keena khayr ba ku hay xataa yuxiba liakhiihi walaalkii ilaa uu la jeclaado min alkhayri khayrkii wanaagga xaggiisa maa yuxibu linafsihi sharkaade waa in laysla necbaado walaalkaa sharka u diido khayrka inaad la jeclaato idan waa min annusxi baabu nasixa oo u keenay nasixadaa keenaysa haddaad walaalka daacad u tahay wax walboo khayrood ka faa'iidaysanaysa waa inaad ogu yeedho xumaha aad ka fogaanayso waa inaad ka fogaysood oga digto baabun fi اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar baab weynoo culus buu sheekhu hadda guntay almru bilmacruuf wanaaggii samahoo la ysfuru uu baab yahay iyo wanahyi reebid la yska reebo can ilmunkari shayga xun ee xumaha ah almru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waa aslu min usuul اddiin waana waajib cala alumma alislaamiya biijmaaci ahli qibla almru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar axad qaba ma jiro inuu sunno yahay ama uu mubaax yahay waa waajib diineed oo ummadda saaran waa un fardu kifaayo fardu kifaayo weeyo ummaddu hadday qayb hawsha u istaagto xumaha ummadda ay ka reebto in samana ay farto inteedna kale wujuubku waa inaga dhacaayaan haddiise la waaye daciifo u istaagta hawsha ayada ah waa ina wada qabanaya dhowr xaalo marka farducayn isu badelaa asalkiisu waa fardu kifaayo dhowr xaal ayuu wuxuu noqonayaa farducayn oo adiga ku qabanaya si khaas ah sida ay salaadu waajibkuugu tahayba waajibkuugu noqonaya waa goorma xaaladda koobaad waa markaa shaygan munkarka ah ama shaygan wanaaggae macruufka adiga mooyin axad kaloo garanaya uusan jirin og xumaan baa meel ka dhacaysa ama wanaag baa laga tegayaa cilmi ahaan iyo aqoon ahaan keligaa unbaa ka warqaba inta kale waa caamo ama waa culumee kama warhayaanbo hawsha lama socono waaqaca iyo dhacdadiisa la soconimaya xaajada farducayn buu kugu noqonaya adiga muxuu noqday xog xog khaasaad hawsha ka haysaa wuxuu kaloo furdacayn kugu noqonayaa iyadoo la wada ogyahay shayga asaga haddaad keligaa wax ka qaban karto awood baad leedahay waxaa tahay hayatulxisb oo matala loo xilsaaray saaray waxaa oday isam laga xishoonayo sheekh hawsha wax ka qaban kara nina muqawaaweyn oo ardaalka meel saari karaa ta adunbaa meel saari kara oo durbaankiisa iyo ka jebin kara adoiswaalana beerka ka fadhiisan kara awoodda lagu bedelaya munkarkan keligaa baa leh ama awood siyaasadeed ha noqoto ama mid mid xeeladeed iyo xoog iyo muruqeed ha noqoto muxuu isu bedela markaa iyadaa fardu cayn adoo kugu noqonaya wuxuu kaloo farducayn ku noqonayaa marka laguu xilsaad adiga hawsha iyada maalan aduunbaa ka warqaba oo og inta dadka kale ma ogo aduunbaa wax ka qaban karaoo doorin kara munkarkaani ama waxaa tahay hay-ad loo xilsaara hawsha inay qabataba ka hay-at alxisba wakayati اlamr bilnahyi can اlmunkar dowladda islaamka waxay tii war dhowrka ah xaafad heblo idinkaa idinku ogaay wanaaggana fara xumaana qabta idinkaa laydinkala xisaabtamay xilkaas isu soo fakanin mas-uuliyad goonaa ah saaran xaaladaha dhowrkaah ayuu farducayn isu bedelaa qaala tabaaraka wa tacaala ninka aamirka ah shuruud buu leeyahay munkarku shuruud buu leeyahay macruufku shuruud buu dabayaaqada cashirka markaynu gabagabaynano in sha allahu tacaala baabku baab yar dheer weeye baynu tilmaami doonaa in sha allah qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahi wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun ay طaa'ifatun hal le helo hayda ka mid noqoto qayb yadcuuna ummadda ugu yeedha ila alkhayri wanaagga iyo samaha wayamuruuna bilmacruufi shayga biriga iyo samahana ummadda farta wayanhawna can ilmunkari xumahana ummadda ka reebta wa ulaa'ika kuwa dadka khayrka fara xumahana ka reeba ee u soo istaagay humulmuflixuuna kuwa liibaanay guulaystay weye ayagu umbaa guulaysta wa qaala tacaala wuxuu kaloo ilahay yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad ahaydeen fii qadaa'illaahi wa qadarihi aw fi lawxi lmaxfuud ama tihiin baa ilaan kuntumtaa maadaama macnad maada ay wadato wax horreeyey baa loo isticmaalaa khulaasaduna ujeedu waxaa wey waxaad tihiin wey kuntum khayra ummatin ummad midda u khayr badan baa tihiin ukhrijid loo soo saaray linaas ummadda loo soo saaray aadamaha loo soo saaray maxaad ku khayr noqoteen sayidina cumar wuxuu shuruud bay leeyahay khayriyadu ilaahay markuu leeyahay waxaad tihiin ummaddii nebi maxamed oo ummadaha midda u khayr badnayd khayr badnidaasi layskama lagulama maagina waxay leedahay shuruud shuruuddaa ninkii laga waayo waa ka baxayaa khayriyada tii baa ilaahay bilaabay ta'muruuna bilmacruuf wanaaggaa dadka fartaan wa tanhawna can ilmunkar xumahana waad ka reebtaan wa tu'minuuna biاllaah allana waad rumaynaysaan walow aamana ahlu kitaabi lakaana khayran lahum minhum اlmu'minuun waaktarhum اlfaasiquun waad garanaysaa idan shuruud bay leedahay waxaa lagu odhan karaa ummadihii inaga horreeyoo dhanba khayrka ummadda waa fari jireen xumahana waa ka reebi jireene sifaadkan iyo tilmaamahan waa la wadaagaaye shayga la wadaagana ma keena inaad ummadda wax dheer tahay si wax ku jira waxaa la yidhi almru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar fi ummati muxamadin akmalu fii hayriha ummadii inaga horrey ummadda dadka khayrka waa fari jireen xumahana waa ka reebi jireen laakiin ummadeennu say hawshaa ugu istaagtay waa sababka keenay xikmadda keentay inaan nabiga dabadii nabi la soo saarin maqaamkii ambiyada iyo rusushay istaageen ummatu muxammadin si gudashada ay gudanyaan nabiga fariimihiisii iyo dhambaalkiisii iyo xilkiisii balliquu canii walow aaya waxadituu can bani isaa walaa xaraj idan haddaan hawshaa ka gaasiroon ka dhacno waxaa weeye heli wixii ilaahay inoo ballaqadee wanaag ah waana nabigu wuxuu yidhi waa horaan laga tega hawshaa waajib اlamri biاlmacruuf wanahyi can اlmunkar oo taagnaan jiro la yaqaanoo caan ahaan jiray xilligii saxaabada iyo taabiciinta hadda waa laga tegey waa indiraasay waddadii sixaab baa fuulay waa baaba'day caws baa ka baxa iyo qartajabi iyo qodax baa ka baxday saasuu yidhi goormuu sidaa leey waa qarnigii toddobaad qarniga toddobaad buu sidaa leeyahay toddoba boqoloo sano ka hor buu sidaa leeyahay hadda maxaad mooddaa hadday hadday daafeer isxilqaanto ay suuqa iyo meelaha marmaraan waaba la ciiba bangaadhi baa taqaanaba bulshaduna iyagayba eedayn maxaa baddaa geliy iyagu daroodan qabsadaan bal shaaqla'aanta daya erar buu soo kala isagoo koofiyad weyn markaasuu ummadda ku soo fogaagahaya muu shaqo tago oo shaqaystu xamaashu kulli waaba la eedaynba dhibna waa loo loona garaayo mahayo wax ku qabsada aadama qasan waxaa ugu daran dhibkugu dhaxagganna aan lagu garaabin wuxuu idhi dilay waxaa kaaga daran midkaan daaya odhanayn idan ninka ku dilay ee nabar kuu maxaa ka daran war ka daaya kaan dhahayn ku waday ma ku wada marka aggee baashuagee tegaysaa ilaahna asturo wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi khud ilcafwa nabi maxamadow cafiska qaado cafigaasi dheeraadkana waa la sheego nabi maxamedow xoolaha muslimiinta wixii ka dheeraadee bahaydoo ka badan ka qaad zakaaan iyo sadqaan oo qaadna waa layihahdaa alcafu huna alfadl waa lagu sheegay cinda salaf dhaafidoo ruuxa ku dulma ama kugu xogda layska cafiyana waa lagu sheega labada macnaba kuu diidi maayo khud ilcafa dadka inaad cafidood saamaxdo nabi allow qaado ama aadan xoolahooda inta muunadukun aadan ka qaadinaya waxa dheeraadkaad ka qaada qaado wamur bilcurfi samahana dadka far waacrid can iljaahiliin daballada iyo xadgudubkoodana iskaga jeeso iska cafi u dulqaado ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray aayaddan tobankii sane horey shaqaynaysay oo loogu talagalay markay gaala diideen cafigana anfici waayey wanaaggii la farayna uu anfici waayey kajeesigii iyo gobonnimadiina ay garan waayeen nabigu waxaa la afmaray umira bilkhushuunati walyajiduu fiikum khilda laga yidhi buu halkaasuu la maray ibnu cabbaas warkiisu dhib mal laakiin waa qaacida caama cafiga meeshuu le dhigi wanaagga meeshuu le aad dhigaysaa xilli aad dul qaadaan oo iska sabri waana kuu fiican yahay faman cafaa wa aslaxa wey waa khayr haddii uu baalka xadgudbana wاladiina idaa asaabahum اlbaqyu hum yantasiruun weeye marka ayada ah marka shay walba mawdciis hadii dhiga marka aayaddu sideeda yay ahaanaysa wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi wاlmu'minuuna wاlmuminaat bacdum awliyaau bacd muminiinta iyo dadka la rumeeye labka iyo kuwa dhadigaaba bacdun barhkood awliyaau bacdin acwaanu bacdin wa ansaaru bacdin barhkood bar gacal u yihiin waa walaalo waa ahal hadday marka isu yihiin gacal iyo isuhiiliyaal isu yihiin oo isku jeel yihiin maxaa yaala meesha ya'muruuna bilmacruuf wanaagga isfarayaan wayanhawna can ilmunkar xumaha iska reebahaya wayuqiimuuna asala waqaala tacaala xadiidkan buu aayaddu la macno tahay almuminu lilmumin kalbunyaani yashudu bacduhu bacdan maalu lmuminiina fii tawaaduhim watacaatufihim wataraaxumihim maalu ljasadi alwaaxid ida shtakaa minhu cudun tadaca lahu saa'iru ljasadi bisahari wاlxuma waad garanaysaa wqaala tacaala wuxuu ku rabbi yidhi lucina aladiina kafaruu kuwii alliya rasuul ku kufriyey waa la lacnaday ilaahay lacnadiisa baa ku dhacdo min reer banu israiil maxaa lagu lacnay calaa lisaani daawuda wa ciise ambiyada carabkooda lagu lacnaday oo bimacnaa towreed baa lagu lacnaday oo zubuur baa lagu nacladay oo injiil baa lagu nacladay diimihii o dhanba maxay eersadeen oy eedeen dalika bima casow wa kaanuu yactaduun lacnadaasi fi zabuur fi towraa fi linjiil waxay ku kasbadeen xadgudubkoodii ay xadgudbahayeen iyo amarkii rabbi khilaafahayeen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu waxay ahayn kuwaan iska reebinoon yac iska dhihin munkar iyo xadgudub bay la imanayaan labisa maa kaanuu yafcaluun waxay sameeyeenna kaasaa ugu ba'an oo ugu liita waa maxay waa cadamu tanaahi can ilmunkar iska reebid la'aanta layska reebi waaya munkarka ee kii munkarka wada iyo kii kaleba ay iska wada shaaco bahayaan ee isla quman yihiin anuhu kolley waxaan samayn mahay adugu iska wado laysleeyahay wato ugu daran labisa ma kaanuu yafcaluun saa darteed culamaau usuul waxay yidhaahdeen altarku اlmaqsuud waa ficlun walidalika maraaqi wuxuu yidhi watarku ficlun fii صaxiixi اlmadhabi beytkiisa cafwan sharigiisa idan cadam الtanaahi can اlmunkar waa ficil maxaa tarku waa laba mid midna waa mid hayru maqsuuda midna waa maqsuud wa min amay maalikiya yidhaahdeen kitaab qur'aan ah oo qashin dhex yaalla ama saxaro dhex yaalla ama meel boosaneeraa lagu tuuray ama wasakh dhex yaalla adoo qaadi kara haddaadan qaadin ood martood dhaafta gaal baa tahay kii ku tuuray waxay dha waa gaal kii dhaafayna waa gaal kan dambe muxuu ku gaaloobay tarki wey waa tarki wاtarku ficlun fii صaxiixi اlmadhabi kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuh labi'sa ma kaanuu yafcaluun baa rabbi ka yidhi waa ficil shayga aad qaban karto eed ka tagto adoo qaban kara kasooga tagto waad samaysay kalfaacili baad la too tahay wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi waqul ilxaqu min rabbikum kufaaru quraysh warkeeda ay ku hayaan nimankan eh, yaryarka ama nimankan ducafada een magaca lahayn naga fogey ka bax nabi alle waxaa ku tiradaa alxaqu min rabbikum xaqu xagga rabbigiin buu ka yimid kana royal family kana mxuu ah in libaxsanka taabta iyo kana xoogow inangumeediy ma taqaan diintu waxay taqaanaa xaqaa ninkii qaata yaa qiimo leh waxaad ku miisaaman tihiin akramakum cind allaahi atqaakum alxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min ninkii doona ha diinka qaato waman shaaa falyakfur kii doonana ka tago waa waciid iyo tahdiid ee ikhtiyaar iyo ibaaxa ma aha biijmaaci اlumma man khaalafa faqad kafar iska ogaada hawsha ayada wa qaala tacaala wuxuu kaloo hore ilaahay yidhi waxaa weye hebelow aiga faki ahay aiga faki mid aan xoolaha ku ficinoon lexjeclo ficinin baad waxaad rabtaa inaad inaad u goodido markaas waxaad leedahay hebelow adhiga wakaase u shaqaadoo adhiga faki odayg muxuu u jeedaa waxaa kugu dhaca waad arki doontaa wey macallinkii baa hore ardaygan u dhaartay hebelu maanta cashirkii ka soo bixi waa yani wuxuu ujeedaa cashirka si fiican oga soo baxa wey haddaad ka soo bixi weydana dhangad baa ku taqaana iyo washams baa laguu qaadi weligin washamsu laydinku qaada idinku niman kibirsan baa tihiin washams waa macallinka iyo ardado dhan baa ku garaaci intii laguu duubo waa lagu duubi indhaha lagu xidhi markaasa lagu dhex fadhiisan ardaydii boqol arday oo kiiba ul haysta iyo macallinka hal marku saari usha meel kuu baxsata washamsu waa lagu qaaday sidaas weeye washamsu waduxaana waa la akhriyi jiray hadda marka lagu garaacayo ma aqaano ushii washamsu wax wada <laughs> wax ka dhaxeeye hawsheeradas maantiin baan u malay hawshu marka waa goodi iyo tahadiid xaqu xagga rabbigii inbuu ka yimidee ninkii doona ha rumeeyo waa ku badbaado weeye ninkii ku kufriyona asaga u taallo naar baa quwax waa waciid ma aha khiyaar baad leedihiine diinta ka baxa diinta waa laga bixi karaa waa la soo geli karaa weligeed baa laga bixi jiray waa laga soo la geli jiray hawshaa iska ilaaliya wadaaddaa ku gaaloobi idinkuna ku gaaloobina diinta nabi maxamed waa diinkii u dambeeye xaqa ah weeye ninkii ka soo baxa ee diida ee intuu gala ka booda akhara naar baa ku dhinto weliba asaga ka sii daran gaalada asliyiinta ah adduunkan haddii tabar loo helo man badla diinahu faqtuluuh si sayidina abubakar baa loogu jihaadi kurkaa la qaadi xoolihiisu waa haniimo caruurtiisiiyo haweenkiisu waa maxay waa sabaayo iyo waxaa maxaabiis iyo haniimo weeye waa ku waafaqaan haweenku kufriga ay ku waafaqaan raggooda ama caruurtu aribtasiilbadhaiu hadday dhasheen qabla ridda haddii bacda ridda dhasheen baa la tafsiiliya sayidina abubakar waa maxay xukm اmurtadiina cindahu wa xukm اkufaar اlsliyiin madhabka abubakr صdiq madhab ka fiicanna ma jiro ariiqada aad murtadiin marinayso waa maxay xagga haniimada xoolahooda iqtinaamka xoolahooda iyo sabyiga duriyadooda iyo dumarkoodu waa kalkufaar اlsliyiin sayidina cumarna ma uusan khilaafin al taqiiq ma uusan khilaafin waana rayujamaaca min almaalikiya wax ijmaaca hawshaa ku guntamayna ma jiro inaan la doonsan karin wlaat murtadiin wa nisaaihim ma jiraan naskuna wuxuu tilmaamayaa sidaa ayadaa qaala tacaala rabbi wuxuu ihi fasdac nabi allow muuji ninka reewajeerna wuxuu ihi fasdac buji buu idhi asagu waxaa weeye waa tafsiir fiican wixii waxa yacni daboolaa ee marada la saaray marka la fayda maxaa la yihahdaa haantu say u daboolan tahay ama habuurku ugu dhegan yahay marka bug laga siiyo waa maxay waa la bujiye wey daarka ka qaad wey ila dacwa siriyu nabigu ku jiray calayhi salaatu wasalaam daarka ka qaad wey nabi allow habuurka ka qaad marka wadaad rewajeer baa hadda ka hor kala istaagay masaado waan u boga eregiisa fasdac buji buu ihi bimaa tu'mar waad fahanteen war caddaaday intaa waa iska kafta aayaddu macnaheed waa maxay ha qarine xaqa nabi allow bannaanka daahira weeye siriyadee ka bax bimaa tu'mar wixii lagu faray wa qaala tacaala wuxuu rabbi kaloo yidhi anjayna aladiina yanhawna can الsuuءi wاlfaxshaa cafu can الsuu وأkhadna الadiina ظalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun anjayna aladiina qolyihi waad garanaysaan asxaabu sabtigi yahuud iyo qolyihii yahuudeed iyo suuratu caraf lagaga sheekeeyey <clears throat> anjayna aladiina yanhawna can الsuuءi waxaan badbaaday nebigu rabbi yidhi intuu dadka xumaha ka reebtay alطaa'ifa alaamira bilmacruuf annahyi can اlmunkari waa la badbaadiyey waahadna aladiina dalamuu kuwii gardaraana waxaanu ku qabannay bicadaabin cadaab iyo ciqaab ba'iisin ba'anoo daran maxaa loogu qabtay cadaabkaa daran ee ba'an bima kaanuu yafsuqun ay lifisqihim wa fusuuqihim ardaalnimadooda eedayn wey culmo marka saddex daa'ifay ahaayeen qoli waa qolyihii dulmiga la yimid ee xadgudbay waa daa'ifadii ictidaaga fi sabti samayseed garanaysaa qolina waa qolyihii reebay ee yidhi war ka daaya war xadgudubka joojiya war maalinka rabbi idin ogolaaday gabraarta ugaadhsada maalinkanla iska sabra gododkan soo jeexdaan iyo kaartadan joojiya macdira ilaa rabbiku nimanka yidhi nimanka ayaguna waa badbaadeen nas waa ku cadyahay qolyihii iyagu aamusay eli maxaa hawsha idin geliyey waa saddex daa'ifo aطaa'ifa asaakita aطaa'ifa الظaalima aطaa'ifa alaamira saddexdaa kooxood wey salafku waa isku khilaafeen qolyihii ayagoo dabdarrada sameeyey si toosa falka oo la yimid in la cadaabay qur-aanka caddeeyey qolyihii ka reebay xumaha inay badbaadeenna qur-aanka caddeeyey kuwii aamusay een khayrka ummadda farin xumahana aan ka reebin ayaguna idibdaradii aan si toosa gacanta oola gelin maxaa laga sameeyey sawaabka ayaguna waa la cadaabay ra'yigaas oo ra'yu ibni cabbaas fii axaddi qowlahi baana raajixa halkanay niminku ku jiraan wa akhadna aladiina alamuu dalamuu waa laba qaybood qayb falka munkarka toos gacanta oola galay iyo qayb ka reebi weyda wey waa cadamu horaan baa la soo kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu la bi'sa ma kaanuu yafcaluun cadamu الnahyi can اlmunkari maca اlqudrati waa maxay waa munkarun idan mar hadduu munkar yahay waxaa waye iyaguna dalamaday ku jiraan daalimku nin mubaashira iyo nin mutasabibay noqonayaan ayib ra'yigaasaa sax ah axaadiis badan baana ku timid in daa'ifada saakitada ah ee weliba aamusan iyadoo hawsha qaban kartana aan yac dhahaynin in ay ku xugum tahay almubaashira wاlaayaatu fi lbaabi kaiiratun macluumatun aayadaha baabka ku yimidna waa badan yihiin waana la yaqaanaa sheekhu waa runtii hadde waa baab aad culus baabku baab اlamr macruuf waa diintao dhan wey wa أwl macruuf الtawxiidu wa أwl munkari الshirku wاlkufru وأma الأxaadiiثu ayadna way fara badan tahay falأwl ka u horeeya can abi saciidin الkhudriي radi الlahu tacala canhu qaal samictu rasul اlah sl slam yaquul rasuulka ilah labaan maqlay man ra'aa minkum munkaran ninkii munkar arko ee muslimiinta ka mida munkar yani xumo arka dembi arka la samaynayo falyughayirhu ha ku bedelo dembiga ha ku doorsho oo ha kor yimaado biyaddi gacantu ha kaga qabto haddii marka munkarka la arkaba muslimiintu ay iska qaban oo gacanta oola tegi lahay dhibba ma jireenba gabdhaheennu ma aafoobeen carruurteennu ma aafoobeen inagu dulliga nama qabteen diinteennu waa taagnaan lahayd laakiin markaan indhaha ka fiirsannay ayaa rabbina ciqaabay inagoon aakhre la gaadhinba fain lam yastatic hadduu awoodi waayo inuu gacanta munkarka wax kaga qabto fabilisaani carabka ha wax kaga qabto ku doorsho falyuhayiru bilisaanihi wey carabka ha ku door war ka daaya warhe war ka fogaada war ilaahay ka cabsada ha yidhaahdo fain lam yastatic kari waayo inuu carabka ku bedelo oo haddaa diido muxuu idhi xasan albasri baa layidhi xajaaj iyo reer binu umaye maadyac dhahdeed wuxuu idhi yaa ikhwaani ina asayfa xaala duuna in sayfa xaala duuna alkalaam nimanka haddaadta ilahay ka cabsada qoortaa ku maqan haddii marka wuxuu yidhi nin seef haysta yaa hadli kara ninka asagu ismidaaminaya ee isqarxinaya isagay u tallaabao reer xajaaj iyo reer gelinaya laakiin aniga wuxuu ihi waxaan diintayda islaamka waxaan helayaa rukhso inaan iska aamuso mar haddii caryaa hadla la is yidhaha suuqyaa yidhaahda unuunkan qaada hadday noqoto ina sayf xaala duuna alkalaam waxaynu culummadu ku ijmaaceen haddii halka ay gaadho ninka issoo dhariijiye ee xaqa ilaahay u heelaya inuu ka fadbadan yahay ninka qaata ruksada sayidu shuhadaa buu nabiga ku tilmaamay calayh salaat wasalaam sayidu shuhadaa waa xamse iyo nin boqor jaa'iroo daalima ku yidhi war ilaahay ka cabsuruntu u sheegay faqatalahu yani shayga xaqa waa in la helo axad u badrheedha oo naftiisa ilaahay ka iibsada ummaddana u daneeyo badbaadiya magaca adug ya magaca adigu magaca horta maxaa lagu yidhahdaa casayr la socda warkaa ninkaasaa i weydiiyey <laughs> wadaadku ciddaa waa iskagaftan wuxuu wadaadku soo culummadii inasiyad barre ki uu ku dilay muqdisho ee xaqa u soo istaaga hawsha soo geli maayaan maxay soo geli waayeen hadday marka cudur kale ka badbaadaan way soo gelayaan maxaa yeelay taaqi faajira oo daalimu ahaa xaq culus bayna u istaageen weliba baal dahabay ka galeen taariikhda ummadda muslimka ee mucaasirada ah soomaalidu sida ugu hor yimaadeen dasaatiirta iyo qawaaniinta iyo xeerarka ka dhanka diinteenna ummad oga hortimid ma jirto taa ogaada waa baal dahaba sharaf aad leedihiin wey ummadii hore carbeed ama acaajim waa horaa hawsha intii la mariyey laga nastay ilaa ummad soo taagan dastuur ma rabno amminkan dagaalamayso diidan dhalinyaro caamo culumo waayeel dumar hablo cid kasta social media waxay ka dhigayaan dhallinyarada soomaaliyeed fiiriya rag iyo dumarba duqaydii waaweynayd qoys amminkani lama diidnay kitaabka rabbiga ha taliya soomaalin baa la hayaa taarikhda adduunka dibu fiiriya aalamka meel intii toban wadaad la soo qabtay lagu dilay kitaabka rabbiga ha taliya imaya dastuur baa talina iyaga ka jira hadda taarikh xadiidkaa ah. weli waad nooshihiin marka dhan badan la iga fiiriyo waxaan idiin caananhayana waxaan leeyahay ka sii badiyeen faraska jeedalka waxaa loogu wadaa ha sii qaato ammaantaa marka laakiinse idin baabi'inin intaad ismahadisaan ha isdhigannina kitaabkan rabbigay hilin buu u baahan yahay in loo hiliyu u baahan yahay maxamed bare dembigu galay waxaa ka dembi weynaa aadan cabdulla cusmaan waxaa ka dembi weynaa dowladdii ka dambaysay ina sharmaake xigaal waxaa ka dembi weynaa cabdulaahi yuusuf waxaa ka dembi weynaa shariif sheeh axmed waxaa ka dembi weyn he ninkaas hawshii geliyey hawlaha haddaad taabataan cishaha yaa la gaadhahaya ka daaye hawlahan yaan la xusuusin waxaa ka dembi weyn yaa ku xidhayey shariif xasan gurguurte waxaa ka dembi weyn eh, eh, waxaa la socday shariif kursi muggi ninkaad u bixiseen ee eh, ina cabdirashiid ahaa muxuu aha magaciisa cumar cabdirashiid kursi muggi bay u biiyeen qolyaha wey kuwooda ooma bixiyaane maxay kaanaga ugu bixinayaan halla weyddiiyo waxaa ka dambi weyn kan hadda jooga farmaajo kulligood inay siyaad barre wuxuu leeyihin muxuu ahaa hal mas'alo oo dhaxalka ka mid ah ka hadlay hal mas'alo xeerka qoyska la oo dhaxalka ku saabsanaa ama guurka kuwa ka horeeyey iyo kuwii ka dambeeyey kulli diinko dhan bay bedeleen diinkoo dhan dastuur min alif ilaa ya socdoo kitaabka rabbiga garab socdoo ka baal maray oo kufri ah baybaa ummadda ku laynaya markaasaad caamadiinni iyo culm hebel allah u naxariis madaxweyne hebel allah u naxariisto baad ku haysaa isilaaliya isilaaliya kitaabka rabbigay nin garab maray oo dastuuriya qawaaniin keenay oo sidaa ku dhintay allah u naxariisto waad ku gaaloobaysaa jooga ka fiirsada meesha lacagaha ku haysaan isma keena hawsha ayada ah kulligood dib u akhriya kulligood waxay ahaayeen yihiinna qoom ay gaala soo tarbiyaysteeno carbiyeen oo diinka lagu duminayay hal inoo khayr qaba kuma jirin kulligood shayaadiin bay ahaayeen daahirkan ka warqan waa maxay waa intaa idin sheegay wixii u qarsoon allah garanaya madaxweyne hebel waaga dambe wuu fiicnaayo inis idbaraar la leeyahy waaga dambe wuu fiicnaayo kitaabku qur-aanku akhrinhayayo ina guleed buu la dagaalamayo war adigu maalin marka anugu qoryoole meellan markaa joogay waxaa la yidhi meel iskugu yimid noo duceeye culummadii isagaa noo ducey waagu intuu shilka baabuur galay uu sacuudiga lagu soo daaway uu soo laabtay fadhi la qabtay oo iskugu yar golihii sare wuxuu dhan bui hana loo duceeyo waxaa leey sheekh maxamed gudaho noo ducee warkan inaga daaya buui kan diinka diinkiisa annagu naga iibsaday culammada quban ha noo ducayso sheexamed macallin iyo niman markii hore uu dhibi jiray waagi dambena uu ogaado inuu ku khaldamay buu hanoo ducey kan asaga wuxuu diintiisa annagu eh naga iibsaday waagi dambe uu ficnaaday uu tukan jiray oo hawlahoo dhan uu ku xumaaday waxaa waa la sheegsheegaa mid walba intuu diinka dumiyo marka u dambaysa waxaa la leeyahay wuu fiicnaaday sadaam xuseen maxaad tidhaahdeen bacii waagi dambe wuu fiicnaa waxaa ka baxa nin walba intuu noolaa waxaan ku ogeyn baynu ku xukumaynaa kitaabka rabbigay idinkaa u maqan soomaaliya kitaabku waad soo difaaci jirteen haddana waa difaacdaan nabarkaasi iyo raadka ayaan laga hadhin kitaabka rabbigaa loo helo u heli kitaabka ilaahay warkaas hadanaa la joojiyo fain lam yastatic hadduu awoodi waayo ku bedelo afkiisa fabiqalbihi qalbiga ku bedelo sidau bedeli qalbiga inaad ka nacdo waa wax weyn qolyahan sare markay bulshada og inay waxaan diidan tahay culays bay ku tahay ma noolaan karo maantao dhan buu ka fikiri inuu bulshada qanciid isku dayayaa fircoon yaa ka awood badnaa nabi muuse og yahay hawshaa inuu diidan yahay haaruun bulshadii buu rabaa inuu ka helo xoogow beerlaxawsi oo ay u labxato daruunii aqtul muusa walyadcu rabbah innii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi اlardi اlfasaad waxay dhaheen soomaali wax hadda rag lagu maammaamee ee gabadh xumaatay e isheedaa loogu inta hore ka afgubaadsanayah nimankaa siyaasiyiinta ee dawaaqiidday gaaladu soo dirtay idinka idan qiimaynayaan bulshada soomaaliyed bay qiimaynayaan bulshadu hadday xumaantan iyo kufriga diiddo marin ma hayaan haddii laakiin aad hogataan waa idin marin hawshaa ha laga dhiidhiyo ha diido af iyo adinba hawshaha laga hor yimaado waad ku libaanaysaan akhriyo adduunka wadaalika arrinka asagaa ah in shaygii munkarkaa ah qalbiga laga kohdo markaad wax kale ka qaban weydo adcafu اliimaan iimaan midka u liito weeye bimacnaa u tabaryar u darajo yar ayaa loo jeedaa yacnii waana ajir yar yahay waana waana raadkiisuna waa yar yahay rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey saxaabiga wuxuu odhan jiray markuu xadiidka wariyo yuu dhihi jiray in badan baan munkar intaan aragna aan ka cabsanay ilaah na cafiyo waagii dambe qolyo badanu dawaaqyada intay soo baxeen jawaro ay dheheen cariya hadla dulmi badana la sameeyey ayuu xadiidkan markuu wariyey saxaabigu ka xanuusan abu muusa cafwan abi saciid aani xadiidka labaad can mascuudin radi allahu tacaala canh ana rasul la sal l slam qaana wuxuu uhi maa min nabiyin nabi ma jiro bacaahu allahu ilaahay uu soo diray fii ummatin qabli ummadda igu horraysa uu ka nabi hadduu jiro ummaddii igu laga soo dhex saaray lahu nabiga waxaa u ahaan jiray min ummatii ummaddiisii xawaariyuuna sokeeyayaal xoghayaal xawaariyuun jamcu xawaari xawaariyun waa ruuxa saaxiibka ee daacada ku ah ee sirhayaha ku ah ee waxaad kala qarsna uusan jirin naftuun idin dhaxayso ruuxa nabiga u raaca si dhammaystiran bidixi midig aan ka marin diinkiisii iyo waddadiisii ba xawaariga la yidhaahdaa iyo waaصxaabun asxaab buu lahaan jiray ya'huduuna asxaab waa jamcu saxbin aw jamcu saaxibin labadu waa la sheegaa haddaad jamcu saaxib tidhaahdo waa ka shaahidin oo lagu jamciyo haddaad tidhada waa jamcu saxbina ka farkin oo afraaq lagu jamciyo labada macnaba waa la sheega dhib ma laha yaakhuduuna qaata bisunnati nabiga sunnadiisa qaata ariiqa nabiga qaata oon ka leexanin wayaqtaduuna ku dayda biamrihi diinkiisana ku dayda ayuu lahaan jiray xadiidka marka waa caamun uriida bihi alkhusuus maa min nabiyin waxaa loo jeeda sida qaalibka ah nabi walbo ilaahay uu soo diro ummadihii ka horraysay wuxuu lahaan jiray asxaab iyo ansaar xaqa uu la yimid qaadato oo taageerto waxaa loo jeedaa sidii badnayd maxaa axaadiid baynu ku soo marray inay jiraan ambiye la soo diro uusan rumaynin walaa axad walaa axad bay soo marteen uma intaa kadib inahaa qise ee damiiru alshaani walqisa waxaad dhihi jirteen weeye uma takhlufu waxaa gadaal mari min bacdihim asxaabtii wanaagsanayd iyo ahlu khayrkii khuluufun dawicil dabaas khuluufun waa jamcu khilfin jamcu khilfin bikasri اlkhaa'i wa iskaan اllaam aw sukuun اllaam khilfin alkhilfu huna waa maxay waa alkhaalifu bisharin ruuxii hore tegey wanaagsanaa midka ka dambeeye ee sharka la yimaada ee xumaha la yimaada la yidhahdaa oo lagu khuluufku waa jamac mufradkiisuna waa khilfin khilf iska ogow marka uu yahay khuluufku uu yahay jamcu khalafna khalafku waa alkhaalifu bikhayrin farqi baa udhexeeya alkhalaf markaad xarakayso waa alkhaalifu bikhayr alkhilfuna waa alkhaalifu bisharin ruux axad horeeyey ka ka dambeeye raadkiisa sii wada khalaf baa la yidhaahdaa midkay horeeyo wanaagsanaa diinkiisa ka bedelee khayr iyo cafan shar iyo bid la yimaadana waxaa la yidhahdaa khilfi baa la way kala duwan yihiin hada huwa alashar wاlhaali eh, fi اlua اlcarabiya wadaadana way isdaba maryaanba culays ma laha khulufka maxaa lagu yaqaanaa khuluufkaasi wuxuu nabigu u jeedaa caame iyo shacab ma ahee waa siyaasiyiin riwaayo kala caddaysay uma bacda dalika khawaalifu umaraa'u riwaayadaa kuwa caddaysay ambiyadii wanaagsanayd iyo asxaabtoodii wanaagsanayd waxaa ka dambayn doona saraakiil madax siyaasiyiin taliyayaal aafaah wa min ama waxaad ogaataa muslimiintu hadday hogaanku u hagaago diintooda u hagaagtaa hadihi alqaacida asalafiya waa manhaj الصaxaaba fi صaxiixan waad garanaysaan sayidina abubakr sidiiq iyo maalin haweenay axmusyada ku soo baxday oo dad la socota markaasay weydiisay oo tidhi yaa tahay markaasuu wuxuu ihi waxaan ahay axad min quraysh waxay tiri quraysh way badan tahay qurayshee tahay axadu min almuhaajiriin axad muhaajiriinta ka mid aan ahay muhaajiriin way badan yihiine suu wada nin reer bani tamiim baan ahay reer bani taym reer bani taym suu wada waxay ka keentay reer abubakar sidiiq baan ahay inakii la sa'uulukii ku yidhi waad su'aalo badan tahay waxaa intaasaaba kugu filan maxaa intaa ii daba taaganta waxay tiri waxaad ii sheegtaa diintan wanaagsan iyo sunnadan wanaagsan iyo khayrkan intee noo sii jirayaa su u fiirso sidna abubakar la weydiiyey wuxuu yidhi inta ay madaxdiinnu toosan tahay inta madaxdiinnu toosan saxiix bukhaari ka akhri ma lakum a'immatukum cumar baa la weydiiyey sidoo kale wuxuu yidhi intay taladiinnu siyaasaddu idin toosan tahay cali baa sida yidhi maalinkay nidaamka siyaasigu uu fasahaado diin kuma hayso sayidina cumaan baa yidhi nabigaa hadda kuu sheegaya uma inahaa uma bacda dalika waxaa iman doona khawaalifu umaraa'u waxa aad wadaan ee tabliiq wadaan ee wahaabiyo wado ee akhwaan wado haddayba khayr wadaan intooda kala weeye waxaa weeye waxba kama jiraan ilaa uu hagaago nidaamka siyaasiga been yaan lasu sheegin awoodda aynu leenaho dhan waa inaan iskugu geyna in taladu inoo hagaagto talisku hadduu madaxweynuhu nin fiican oo wadaada oo qiimo badan uu noqdo kulligiin wada islaamaysaan kulligiin hadda kulliga wada hagaagaysaan meeshaa kursigaasaa wax ku xidhan yahay wa min ama adduunkan oo dhan maxaa lagu bilaabay nabi baa lagu bilaabay ambiya culumaa lagu bilaabay ambiya caamo laguma bilaabay adduunka maxaa lagu bilabay nabiyuna aadam maxaa lagu khatimay nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu xijaabtayna waalkii ciisa ayaa soo degi jiran su u adduunka idan birisaalati wanubuwa lagu bilaabay uma khutima birisaala nabigu markuu xilkii ka degay xijaabto uu safray yaa xilka qabtay muslimiinta ninka u aqoon badnaa u khayr badnaa oo ahaa u caalimsanaa diinta u yaqaanay abubakr sidiiq aafada dhacday waxa weeye inagu had iyo goor waxaa inoo qabta talada midka ugu faajirsan ee istaagga ku kaaja ee ugu dinxun ee ugu shaydaansan baa inoo qabanaya taladeeda wadaadihiina waxay leeyihiin bukhaariga muslimka alla akhriya halka halla fadhiyo waa in nimanka caamada ee fajarada ee gaaladu carbisatay icaana nuugga gaaleed ah lala looltamo weeye kursiga uu ku fadhiisto nin culama diinka ummadda ku oo kitaabka ka hadliya bukhaari oo maxaad muslim maxaad kitaabkan u dhexeeya qur masxafku inuu halkaa yaallo bukhaarina halkaa saaran yahay halkaana muslim yaallo minhaajkuna meesha uu yaallo wax yar baa idinka inaad idinku adkaysataan indhahana shidataan baa laydinka rabaa may fahamtay warkayga wax yar wey waxay dheen carabtu laa yudayicu xaqu waraa'ahu aalib xaq ninkii lahaa daba taagan yahay ma dhumo ma dhumo marka ha ka hadhin hawsha ayadaa xilli anugu waxaan anuu iska dayar soo gaadhay siyaasiyiin soomaaliya bisinka ay ka xishoodaan oo asalaam calaykum ka xishoodaan subax wanaagsan lays yidhaahdo alam alaykum baadhihi nabad weeye maxaad sheegtay war waa sidee hadda kulligood salaantay boobahayaan bisimkana way ku addimhayaan yaa ka keenay bisimkii salaanta ii sheega yaa ka keenay bulshadaa ka keentay hawsha waa inaad waddaan waa inaad diyaarisaan ururo yidhaahdo u hiili kitaabka alle hawshaa mashruuc dhan aad ka dhigtaan u hiili kitaabka alle idan way ku qasban yihiin meesha idinku aad martaan bay ku qasban yihiin laakiin intaad marka idinku aad saa u wareegeysanaysaan ee faara qabiil iyo ka dhammaan laadiin waxba socon maayo qolyahaasi dawicilka nabi allow maxay eedeen yaquuluuna waxay leeyihiin maa laa yafcaluun baleebdarada eeg waxay ku adimi afka ka sheegi waxaysan samaynayn waa kuwa siyaasiyiinta ah hadda kor idinka sheekeeyey ninkii godaykii istaagay nin macallin macallin macallin haylaan la odhan jiray oo qur-aanka ummadda jiray waaga dambe siyaasi buu noqday dawladda hoosuu iska soo sharaxay isagoo amin galaba meel taaganoo kambayn garaynaya yaa nima is yaqaaneenoo miyiga ka yimid oo carraaba intuu sonkortiisa soo beegtay iyo halihiisa ahaa inuu carraaba raba ayaa warka u bogay uu sheegay uu garab istaagay uu dhagaystay kanaan samay miyigan hormarinhaya ceel baan qodahaya dhidhiitiya daawaan keenahaya dhurwaagaan qabanhaya birti jalfistaan keen alaab remiga anfacaysa yuu ka sii daayey ninkana wuu yaqaana inu xoogu wax isdaba marmariyo wuxuu hi ilah adaaga oga macallahaylaan ma runtiiba ilaahay macallahaylaan ma runtiibaa buu hi adaa iga oge wuu la yaaba wuxuu siyaasiyiintu marka hadda kambayn badan ku soo socda waxay sheegahayaan kun waaba awli ilaahay markay kursiga ku fadhiistaanna faraacina yarar bay isu bedelay horaanba way ahaayeene way idin reen magaalaynayeen sida carruurtaba geedkaasaan degaynaa hore soo soco idinku hayaan iska ilaaliya yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluun af iyo ficil khariban bay la imanayaan busubanuud calayh salaat wasalaam wayafcaluuna waxay samayn maa laa yu'maruun waxaan la farin shay la farin bay la imanayaan nabigu calayh salaat wasalaam riwaaya kaloo xadiidku uu leeyahay buu ku caddeeyey cinda axmed sayali amrakum bacdii u fiirsada hadda taladiinna gadaasheeda qaban doona rijaalun yudfi'uuna sunna niman sunnada bakhtiya wayacmaluuna biاlbidca wa fii riwaaya wayuxdiuuna bidcatan bidcana la yimaada wayuakhiruuna asalaata can mawaaqiitiha salaaddana wakhtigeeda dila waan tukanin baa nabi alla nugu habsadayba cabdullah mascuud ba wuxuu nabi allow kuwa haddaan gaadho maxaan ka sameeya nabigu waa cadhoodayba tas'aluni yabna ummi cabdin kayfa tafcal laa طaacata limakhluqin fi macصiyaة الkhاaliq ma nimanka aan sheegan tilmaama hadday ku soo gaadhaan waxaad ka samayn lahayd yaad ani i weydiinaysaa cabdulaahiyow adoo faqiihu ummadda ah laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq wafii riwaaya laa طaacata liman casa allah xadiidka riwaayada nabigu ku cadday sunnadii bay bakhtiinayaan bidcay la imanayaan sunno lagaba tegbaadda gaalnimo waaweyn baaba la wadaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam faman jaahadahum biyadi ninka gacantiisa kula dagaalamankaasi diinka doorinaya ee gaalnimada la yimid fa huwa mu'minun ninka waa mumin dhammaystiran gacanta ninka oo la tegay waman jaahadahum bilisaan ninka carabka kula dagaalamay intuu gacan awoodi waaye afka ku cilbeelana fa huwa mu'minun kaasna asagu mu'min weeye waman jaahadahum biqalbi ninka qalbiga ka kohday wax kale awoodi waayana fahuwa mumin asna waa mumin ila waa bixasab اlistiaaca fataqu اllah ma staactum weye ida amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum walaysa wara'a dalika midkaa gadaashiisana ma aha waa maxay ishaaradu in shayga gacanta lagu doorsho munkarka afka lagu doorsho wax kale haddii la waaye qalbiga laga naco laga kohdo oo laga kahdo kama dambe meel iimaan iimaanka xaggiisa xabatu khardalin wax yar wax la eg yani waa un wuxuun khardalku baal yaroo inagu beer arkayna dhihi jireen wadaadahana noo misaarin jireene caws yar oo midho yar yarood arkayna iskala weeye haddana saliidaaba laga miraa waa la shiidaa saliiddiisagooba caafimaad baa lagu sheegaa geedka aad u yare midhihiisu uun ishu qabanaynin buu ku miaal qaayaduna waa maxay iimaan ka dambeeya ma jiro riwaayada axmed laa iimaana bacdahu walaysa waraءa dalika min aliimaani xabaةu khardalin riwaayad axmed waxay laa iimaana bacdah iimaan ka dambeeya ma jiro maana saddexdaa martabo un weeye ayib mar haddii shaygii aad gacanna ku doorin weyday afna ku doorin weyda qalbina ka kohon weyda iimaan kalea jira had iimaan kale ma jiro bal haddaad qalbiga ka kohon weyda waxaa weye waad ku gaaloobaysaa sida raajixa ah shayga munkarka ah eed ogtahay inuu munkar yahay waa inaad qalbiga ka kohoto haddii nacaybkii qalbiga uu ka baxo waxaa weeye gaalnima meesha degaysa iyo iimaan la'aan rawaahu muslimu muslim xadiidkan wariyey alxadiiu اaali xadiid aad culus wey xadiidkaani ilaa uu sayidina axmed bin xambal uu yidhi xadiidkaani far baa ku godan oo xadiidku wuu culusya sooma aragtaa qolyahaas ninkii gacan oola taga ku jihaada waa mumin ninkii af ku jihaada waa mumin xur xadiidka wuxuu ka hor imanaya xadiidkii odhanaysay boqorrada jaa'iriintaa ha loo sabro culmadu amed way kadib waa leeya amed waxba maadan sheegin maxaa yeelay isku baabba ma aha boqorada waxaa loogu sabrahayaa ee xoog waxandhada adduunkay kaa leexsadaan nabigaa u sheega ansaar markuu nabigu xoolo badan siiye ansaar oo u caawiyey oo wax walba tareen buu iska sabra aniga gadaashi waxaad la kulmi doontaan ee xasho xagga xoolaha iyo dhaqaalaha ah suu'u tasaruf اliqtisaadi arawaadka iyo hantida qaybinteeda xooguhu haddii adiga sadki lagaa yar leexiyo diinkii kalena aan meel lagaga dhicinoo sunnadu shaqaynayso kitaabka rabbiga shaqaynayo iska dulqaado waxba xandha adduuna u dagaalamaya taasuu nabigu ummadda kala hadlay laakiin diin la doorinaya nabig wuxu lagu jihaado marka laba baaboon islahayn yuu imaamku iskaga yaa iskaga darmatay saa darteed waxaa xadiidka ka qaata cabdullahi mascuud ka qaata saddextaa abu raafic caطaa ibnu yasaar alhilaali iyo wiilkiisu u dhalay cabdiraxmaan bn abdillah bn mascuud ahaa baa ka qaata marka xadii culus weeye axmed hortiye cabdullahi bn cumar buu ku istaagay xadiiku caطaa ibnu yasaar iyo abu raafic waxay ka sheekeeyeen cabdullahi bn cumar bun xadiidka u sheegnay markaasuu yidhi xadiidkaani waa xadiid culus yaad ka maqasheen war maadaa cabdullahi mascuud ka maqlay haa waxaa idhi buhi ahay abuu raafic maxaabad aniga iga rabtaa cabdulaahi mascuudoo ka yimid kuufo oo xanuunsan baa madiine joogee intaad booqato xadiidkana weydii waan israacnay buuhi cabdulaahi baan booqannay meel la odhayaa qanaa isagoo deggan isa salaameen xadiidkii baan weydiiyey buuhi faxadaaniihi maratan aaniya kama xadatu cabdulahi bni cumar sidii hadda kahor iigu sheegay in cabdulahi ugu soo sheeg ibni cumar ugu soo sheegay buu haddana iigu celiyey cadaibnusaas wuxuu ku daray ibnu cumar baa ka baxay fadhigii ka baxay asagoo leh faharaj ibnu cumar wahuwa yuqallibu kafo wayaquul maa kaana ibnu ummi cabdin yakdibu calaa rasuuli ibn cumar wuxuu ka baxay buui fadhiga asagoo leh cabdullahi ibn mascuud nabi maxamed kuba been abuuranaya xadiidkan waa culus yacni wuxuu leeyahay waa dhab ee anuun baan ka warqabin reer banu umaya lagu imtiaan abdulahi waa kii dulmeen xataa idh badan u geysteen marka xadiidu wuxuu tilmaamayaa nimanka nooca sunnada beddelaya in foodda la geliyo gacan loola tago la yska dhiciyo marka wuxuu idhi ma kaana ibnu ummi cabdin yakdibu calaa rasuuli illaah nabigaaba dardaarmee soo maaha diintaba asaga ka qaata ragguu nabigu si goona u tilmaamay ku jira marka riwaayadaasaa caddaynaysa xadiku xadiis culus weeye min ama ayuu axmedna ku iyar istaagay marka wuxuu u qaata hawsha ah meesha wuxuu ka fahmay faman jahadun biyadi fahum wuxuu ka fahmay alkhuruuju bisayfi cala jawru ka fahmay ismana keenayso adoon boqorka ku baxaynin oon mas-uulka la dagaalamaynin ayaa munkarkiisa wax ka qaban kartaa runtaad u sheegi khamrada u shuban baad ka daadinaysa khamrada u shuban barbur leh yaad bokoorada kaga dhufan war sida madaxmerton waa xaaraanay shah shubo warka in wood baad leedahay shah intaad shubato tan waa xaaraan durbaanka u yaalaad ka kala jeexi miisigaad ka jebin qolyaha baambayd oo soo diyaariya balaayada afwa bakhtiga ayaad ka dhex goojin maxaad leedahay hawl shaqo dowladeed baan wataa baad le adaan wax ku tarahayaaba shacabkaan kuu hagaaji balaayadanaan kaa qabanhayaa been bay anaad daacad kuu ah yani isma keenayso dowladda in la dumiyo iyadoon gaaloobin la dumiyo iyo iyo in xaqa loo sheego isdiidi mahayaan yani adoon dowladda duminayn oo nidaamka ka hor imanayn yaad khaladka saxaysaa ood xumaha ka qaban kartaa ood gacanta wax kaga qaban kartaa marka khuruujka iyo la baab kale ku iman doonaa insha allahu tacala waan gaarin aali xadiidka saddexaad can abilwaliid cubaad bnu saamit qaala wuxuu uhi saxaabigaa baayacnaa rasuul allah haddaan ansaarnahay baycat اlcaqaba iyo fadhiyo kaleba nabi maxamed baan ballan kula gallay cala samci in umarada iyo taliska la maqlo warkooda waaacati loo hogaansamo oo la fuliyo amarkooda fi lcusri xilliga abaarta iyo walusri xilliga bayaxoogee tanaadkaba riwaayo kala caddayso waa fi nafaqa cala samci waaacati fi linfaaqi fi lcusri walinfaaqi fi lyusri wey hadday dowladda war dhaqaalaha la bixiyo muslimiinta tabaalaysan ha loo gurmado dhibka waxa laga qabto xilli culuso abaar haddii la joogiyo haddii xilli barwaaqa la joogayo bayaxowba waa in wax la baxsho cusrigu usrigu waa filinfaaqi iyo dhaqaalahay khusaysa walmanshadi walmakrina waa xagga cajiska iyo kasalkaada wey in la maqlo boqorada oo loo hogaansamo walmanshati xilligaa la fircoon yahay eed fahmaysan tahay eed waxaan qaban karto adoo fircoon walmakri xilligaad ku honaysaad cagajiidayso waad maqli waadna hogaamin culays baa kugu noqota agga fahmadaada marka la eego wuxuu koo nabigu noo dardaarmay inaan wacalaa aaratin calayna ee xasho dunshaadna ku dhacaysa xagga xoolaha inaan iskaga dulqadanno tan weyta loo dulqadanayo wacalaa aaratin aaradu waa maxay waa in dhaqaalihii iyo xoolihii qaabka loo qaybinayey si adugu aad lagugu xadgudbaya loo qaybsho waa tii nabigu yidhi ansaariye sabra iska dulqaata gadaashay waa iman doontaa waxba xandha adduun ha ku dagaalama haddii diinka ilaahay inta kale la toosanayo ee xasho dusheeda ku dhacayso xoolihii dad loo hadda adduunka hadda boqor boqor iyo wiil yaroo labaatan ama soddon jira hantida adduunka dhan iskaga ciyaaraya wuxuu doona ka samaynaya ina rijaala yakhuduuna fii maali illah yatakhawaduuna fii maali illahi falahum hal wadoonoo muslimiinta maanta dadka islaamka sheegta ka mida ah, wuxuu u qaybsamaa ruux kastoo adduunka muslima ku nool inuu bisha helo an boqoloo dolar u dhaqaalaha ay ku ciyaarayaan hal dowlad qolyahawaxay dhaheen laba dowladoo laisku dara iyaga ka mid ah dhaqaalaha u yaalla dunida ay waxay ku tuntaan haddii si cadaalada loo qaybiyo muslimiintu adduunka maanta ka ah rubuc boqolkiiba labaatan iyo shan adduunka ka ah axad walba oo muslima wuxuu bishi heli lahaa shan boqoloo doolar ka la socda hawsha waa lagu ciyaaraya hantida wuxuu kaloo nabigu na faray oon beeca kula gallay cafwan calaa an laa nunaasica inaanna kula murmin alamra siyaasada iyo talada iyo maamulka ahlahu dadka iskale mudan ee gacanta ku haya waa muslimiinta iyo xukaamta aan gaalnimo ku dhicin ba ahlu ah ilaa an tarow inaad aragtaan kufran gaalnimo bawaaxan cad wa fii riwaayati ilaa an tarow inaad aragtaan mooyeen kufran suraaxan cad marka ayadaa kula muran ma ahee in la ridaa waajib ah waa ijmaacu salaf saalix ee hadduu xaakimkii madaxweynuhu gaalnimo ku dhaco in la casilaa waajib ah kulligay inaan iskugu tagnoo duminaa waajib ah haddaynu dumin weyne inteen daa'ifada u istaagtee dowladda inay dumiso doonaysa in la taageeraa waajib ah haddaad dumin weydo oo tabarna loo waaya meesha uu ka taliyo in laga hijroodaa waajib ah. haddii la helaya meel loo hijroodo abadan ma xukumi karo loomana hogaansamayo loomana khuduucayo qolihii dabaallada ahaa ee waagii jadiidiyo ilaahay baa caqliga ka qaaday waxay dhaheen moyki baaki waa waliyulamri soo garmaysaan waagii hawsha waa soo wada maray ilaa an taruu inaad aragtaan mooyeen kufra bawaax islii bay ka dhacday moyki baaki waliyulamri waa in la adeeca waajiba oo muslimiinta adeecaan wax kastaad iska sugaysaan adinku ilaa an tarow daa'ifo ka liidato ka maangaaban ma arag daa'ifo aad u liidato maangaaban wayo oon macaalaadka iyo siyaasadda muslimiinta aan waxba kala soconin waa daa'ifo maraykanka ingiriisku sameeyeen asalkoodii in badanoo iska sulaxo oon ka warqabinna waa ku aafoobeen waxay dhaheen soomaalidu dabki munaafiq shido hee muslim baa ku gubta reer sacuud baa sameeyey howlay mukhaabaraadka maraykanka iyo ingiriisku tashadeen bay ahayd kadibna howl baa lagu mooday dagaalkii ciraaqii bariga dhexe iyo khaliijka kadibna diin baa laga dhigtayba wadaada iyaga ka mida ah, laga sheegay anoo qolihii itixaadka ee daaroodka ka soo horjeedo ka baqay inay dowlad daarood soo nooleeyaan yaa dacwo mubaaraka nooga timid wuu joogaa wadaadku sida yidhi meesha hadda waxba magacaabi maayo yay bariga nooga timid khaliij kadibna waan waxay noo noqoto asamn walcasal waxaano dhan waa iska khuraafo way iska ogaada qolyo ooga daran muslimiinta ma jiro dhanka marka laga hadlo in laga siibo bateriga muslimiinta bateriga dabka in laga siibo telefoonku hadduu bateriga ka dhinto muyuu shaqaynaya ruuxa muslimka waxaa ku jirta inuu dulmiga diido oo dulliga diido ruuxdaasaa ku jirta qoomka loo soo diray way ruuxdaa inay ummadda muslimiinta ka siibaan iska caabin hadda goor baa sheegay dacaayad mid la yidhi waagii qolyihii hawyo lagu baabiinaya xamar mid ayaga ka mido ah haddaba jooga oo isla hawyaha qudhigiisaa ah. yaa la yidhi axmaaradan soo duushay hadday wuxuu diiddan yahay in layska celiyo celiyo diiddan yahay markaasaa kama maqan laakiin ninkii iisoo gudbiyey walcuhdatu calayhi warku laakiin waaga caan buu ahaa haddana wuu joogaa ninka hawshaa laga soo tabiyey yaa waxaa la war nimankan gurigayga igu soo galaan maxaan samaynaya iska baddaa xamaroo dhanba goofkayga ma ahay darsadii bay igu soo galeen qolkayga gabdhihii carruurtii fasbir buu ihi fasbir waad sabraysaa xabad ridi maysid war islaantii bay kufsadeen fasbir buu ihi bay kulli ka faraxasheen fasbir anay dhaheen jilbaha qabso fasbir buu ihi balo fiirsada hawshaas waa niman loo soo diray inay idinka siibaan bateriga dabka nahda yarta kulaylka yarkeeda ka siibaya waa in loo hogto wakiilahaayeen hadda waa manshuur iyaga e, saraakiishoodii sacuudiga joogay hadh iyo habeen leyla nahaar arbaca waa ishriin saaca haddii madaxweynuhu tiifiga uu isagoo zinaysanaya suuq looma dhihi kara yidhahan tiifiguu fadhiya hadda oo la daawanayo ama khlo halkaa u ka cabay waa loo fasmac oo adiic hadduu khaniisnimo ku samaynayo tiifiga oo life oo hawada la gelinhayo lalama hadli karo nimankan iska ogaada hawshooda waa hawl aad u liito wey qolyo aad u liito wey zanaadiqa ku jirta muslimiin solaxay leeyihiin wuxuu sheekhu islaam ibnu taymiya الصuufiy wuxuu i waa lafظ mujmal fiihim الzindiiqu والصidiiqu qolyo hawsha aan la soconin oo ahlu khayr oo fara badan baa jira haddayba ka badbaadaan gaalnimo kale oan anugu haddaana sheegayn laakiin asalkoodii niman muslimiinta inay majaraha baabiyaan oo faylasha gooyaan oy dulliga baraan iyo foorarka baraan loogu talagalay wey walidaalika wadaag sheekh xasan azabadi lo odhan jiray wuxuu yidhi waa akhtaru taa'ifata cala almuslimiin aru aafta can mslimiin wuxuu ku maalay bahalka xarka la yidha ar ma taqaanaan idinkoo reermagaal moogta xar mayd garanaysaan jira bahal barambarada oo ka yar barambaraan idinku maalinayaa geedaha geed quwaaxu galaa geedka u weyn oo quruxsan yuu dhuuxa ka cunaya eber geedkii dhanna xarbashuu noqonaya xagga muuqaalka markaad fiiriso haddii geedka culusa adka waad riixi waaba dhacaya geedku qababa waa daadanaya dhexdayaa ka cunay idan feedhahan waaweyn waxaa dhexda idinkaga jiro idin cunahaya jadiidiyo oo xar ah xar iska ilaaliya aafa weeye laga ilaaliyo niman aad u liito xun wey nimankaas cindakum min allahi tacaala fiihi burhaan cindakum ilaa an tarow kufran bawaaxan inaad gaalnimo cad aragtaanba mooye cindakum agtiinna ay tahay min allahi ilaahay xaggiisa fiihi fi lkufri burhaanun xujo aad u haysataan waxan waa gaalnimo waa kufri in laska dhah lama ogolo daliil aayad iyo xadiid iyo ijmacu salaf saalix qiyaas sariixa oo muctabara lagaa rabaa wuxuu koo nabigu baacayn lagula galay wacalaa an naquula baa anay ii dhoqoran wacalaa an naquumana waa riwaadka qaarkood waliba bilxaqi marka la yidhaahdo waa anna quumadaa ku fiican wa calaa anna quuma inaan u istaagno on la istaagno bilxaqi xaq la istaagnana oo nabigu beecanka aan kula gallay wa calaa an naquula inaan idhaahno on ku adinno bilxaqina nabigu beecan kula gallay riwaayada kale caddaynayso wa cala alamri bilmacruufi waannahyi can ilmunkari waa nabiga axdi kula gallay baa caddaysay aynamaa kunnaa meel alle meelahaan joognaba laa nakhaafu annagoon ka baqaynin filaahi ay fii diinila ilahay diinkiisa lawmata laa'imin mid canaananaya canaantii mid caraatamaya caraatankii annagoon ka baqayn xaqa inaan caddayno meesha hore ilaa an tarow kufran bawaaxan riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin ilaa an tarow cafwan ilaa an yakuuna macsiyatan lilaahi bawaaxa kufriba meehe macsiyo haddaad aragtaanba mooye oo marka la murmi kartaan qolyii boqorrada ah maa lam ya'muruuka biimin bawaaxana waa riwaayo kale bawaaxan baa wowga lama shidahayo hawihii horaa daba taagantay idinka joojiya hawshaas bawaaxan wowga lama shidahayo bawaaxan waa maxay ay daahiran daahiran bawaaxu waa min baaxa bishay yabuuxu bawxan wa bawaaxan idaa adharahu wa ashacahu wa abrazah macno kale ma laha yacni kufrigu waa inuu cad yahay qarsanayo ama gurigiisa gudaha uu ku samaynayo iyo hoos waxba inaga nagama gelin waa inuu shaygu bannaanka yimaado inoo cad yahay muttafaqun calayhi buu sheekhu waa runtii almanshatu walmakrahu bifatxi mimayhima labada min baa la kordhabahayaa haddee ay fi sahli wasacbi baa loo jeedaa xilliga hawshu ay sahlan iyo xilliga adag tahayba amarka qaato oo u hoggaansama siyaasiyiintiinna iyo taliskiinna haddaan la ismaqin oo lasu hogaansamin dowlad jiri mayso wاlaaharatu alikhtisaasu biاlmushtaraki waa in lala gooni noqdo wixii la wadaagahayay wixii ummadda ka dhexeeyo gooniya dad ay u qaataan wey waqad sabaqa bayaanuha wuuna soo hormaray caddaynteedu bawaaxan bifatxi اlbaa'i muwaxada bada halka dhibicdoo la kor dhabo bacdaha waawun wow baa ka dambaysa uma alifun alif baa ka dambaysa uma xaaun mumala xaan dhibic lahayn baa ka dambaysa ay ظaahiran kufri cad weeye laa yaxtamilu ta'wiilan wahada faasidun laa daliil calayh iska ogow waa baaطil laa yadul calayhi sharcu walaa tadhadi ilayhi luqatun luqana kuma tusayso kitaabna kuma tusin laa yaxtamilu tawiila iska ilaali waa baail laa dayla calayh ibnu xajar baa yidha nawwi waa baail faasid waa min kiisihim warkaa fahan markaad leedahay bawaaxan waa inuu yahay daahir laa yaxtamilu ta'wiil xaggee ku qoran tahay ma sheegtay marka la fasiraya naska qur'aaniga ama nabowiga waa in lagu fasiro imaa bicurfin sharciyin laa yuujad curfigaana ma jiro wa ima bimafhuumin luqawi laa yuujad bawaaxan min baaxa bishayi yabuuxu bawxan wa bawaaxan idaa adharahu wa ashaaca intaa w laa yaxtamilu tawli meesha ma yaallo lanna waxaa meesha ka soo baxaysa kufriga daahirka ah een qaciga ahayn een sariixa ahayn ee laakiin daahir fii macnaah wa madluulihi inaan la xujaysanin in la tuuro waa jeebkooda hawshaa iska ilaali burhaan markay fasireen waxay ku fasireen qolihii mutakalimiinta ashaacirada waxay ku fasireen waa daliil yufiidu alqaطciyata waa jeebkooda iska ilaali alburhaan fi kitaab illah waa maxay alxuja sharciya shay walboo la xujaysto fii diin illahi waa burhaanun qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin marka in lagu fasiro nusuusta sharciga bilmusطalaxaat اlxaadiثa waa bidcaة fi اddiin biijmaci salaf اlumma naska qur'aanigaa iyo naska nabowigaah musطalax dambe halkudheg dambe oy daa'ifa ku heshiisay ama ummada ku heshiis laguma fasiri karo curfiga nusuusta lagu fasiro waa curfiga muqaarinkaa ee xilligii nebi maxamed jiray walidaalika saxaabadu shayga munkar ku arkaan way ku qabsan jireen dowladda wain ixtamala taawiila waxay xujo u haystaan walow daniyatan way ku qabsan jireen marka waa inay qadciyo tahay laa taxtamu ilaa macnan waaxidan waa min kiisi mutakallimiin alshaacira iska ilaaliya hawsha ayada ay ظaahiran baa saxa ظaahiran baadiyan غayra khafiyin walaa sirin alxadiiث الraabic soo kuma dari mise wakhtigu waa dheeraaday intaanan ka tegin qaybta ku saabsan xukaamta jawaradaa waa laba qaybood inay bidca la yimaadeen cafwa inay kufri la yimaadaan kufri hadday la yimaadaan waa ijmaacu اlumma in lagu bixi oo la dumin gaal noo talin maayo diinta anadu ma ogo inuu gaal noo taliyo masalada khilaaf ma laha ninkii khilaafana muslim ma aha iska ogow hawsha iyada halkaa ha ku dayso waxa maanta la ysku hayee wadaadda iyo muslimiin iyo shacabka muslimiinta ay ka cabanhayaanna waa madaxweynayaal iyo siyaasiyiin ummadda la hortaagan gaalnimo dastuur iyo dimuqraatiyo iyo kufriga calmaaniyo iyo diinka ilahay in laga tago xeer kale la keensado shareecadii la duduubo god lagu rido intaan baa la waxa laisku haya macsiya ma aha doodu kama taagna macsiyo wadaadii wadaadka hadday ka hadlaye macsiyay ka hadlaayeen mise kufri bay hor taagnaayeen waxaa la hor taaganya waa kufri kuwa marka iyagu madaxweeyaan ma aha ninkii yidhahda madaxweyne inoo yihiinna muslim ma aha ogaada ninkii yidhahda laguma bixi karana muslim ma aha kullig waxaaso dhan hoosta ka xariiq waa qartajabo iyo xaab aan shuq lagu lahayn waxay doona ha sheegeen maxaa kuu yimid inuu madaxweynihii la yimaada bidco oo diintii sunnadiibu badelayaa bidcu la yimid salaadihii ku saabsan soonkeenni ku saabsan ku saabsan dhaqankeenni mucaamalaadkeenni bidca muxdaa fi diin buu la yimid marka iyadaa waa laba mid ka ah. inaynu ridi karoon asaga casili karro iyadoon dhiig ku daadanin fidno weyn ka dhalin waa waajib cala araajix min aqwali ahlicilm waa ra'yu jumhuuri اlculamaa bal ijmac buu soo guuriyey axmed nasr addaawudi abu jacfar shaarix اlbukhaari wاlmuwaطa ijmac buu soo guuriya hadduu xaakimku la yimaada bidca fi اddiin xaggana aynu casili karoon xilka ka qaadi karo inqilaab caskari abyad inqilaab damawi ah jira asagoo aswad ah intaan u tashannay oo habeen lala casheeyaan dhab qabannay qol baan ku xidhnay idaacaddan waxaan waan casilay madaxweyne waxaana madaxweyne ka dalka ah sheekh hebel madaxa weyne geesa weyne maasalaama lagu kala tag adugu carurtaada u xiiro eebdarrana jooji intaada shaqo fiican ka helaysay labadawaad batraantaye xoogu mushaaraan ku siinayna haddii afgamadatir cad lagu kala tuuri karo in la kala tuuraa waajib ah limaada dowladda iyo nidaamka siyaasiga wuxuu ahaa wasiilo loogu adeegayo diinka wasiilada hadday fasahaaday oo bukootay tartiibna la asturi karo idoon dhib ka dhicin waan asturayna tana waad fahanteen haddaan la asturi karin in dhiig ku daato iyo ummad ku baabacda mooyeene waa u dulqaada intaan ka helayno tabar waxaa kuu yimid inuu jawr la yimaado bidca lama imanin kufri kuma dhicin xoog dhaqaalaha ayuu ka dhigaa eh, min alaxati ree hebel inta ka agdhow saraakiishiisa ayaa sida goofanihii u dibira ummaddana macawl buu u baabi'iyaa hadduu howlaha kale gala iska caabinteeda iyo halganka iyo kitaabka qur-aanka inuu taliyo iyo maxaakimtii iyo xijaabkii iyo akhlaaqi islaamka inoo saxan tahay intaan xoogow adduunyada sandare waa iskaga dulqaadanaynaa amarkana war ka daa war ilaahay ka cabso na'muruhu bilmacruuf wananhaahu can ilmunkar kuna bixi mayno saddex baa masalo kala fadhiya weeye ha isku khaldin baababka degala faslbad la soo istaagaysa wallahu subxaana wa tacala aclam